alilzaami wannadr sadaqo oo markaas ka hor ku waajibtay maahan waa miduu asagu isku waajibinayo nadar baabkiis oo kale weeye isagaa isku laasimiyey oo isku waajibiyey waa sadaqo asal sunna aheed laakiin isagu uu isku waajibiyey wey laa tasadaqanna waan sadaqaysanaa oo sadaqaysanaa oo sadaqaysanaa bisadaqatin sadaqo fa waa la baxay bisadaqati sadaqadiisii ayuu la baxay waqti habeena ayayna eed markaas uu sadaqada qaaday taasna waxay ku tusaydaa ikhlaas inay ahayd sadaqada ikhlaaska iyo inay sirri tahayna waxyaalaha rabbi ku aqbalay ka mid tahay xataa haddii qofkaas sadaqada uusan siin dadkii munaasibka u ahaa maadaama uu dadaalay ikhlaas iyo qarin uu ku dadaalay xataa qofkii uu la rabay hadduusan la helin ee uu qof kale gacanta u saaro ilaahay waa uu aqbalayaa waxaana keenaya sadaqatu siri wاlkhlaas ayaa keena faa'iidadaas marka waqti habeenuhu qaaday sadaqadii fakharaja waa la baxay bisadaqatii sadaqadiisii fawadacahaa wuxuu saaray fii yadi saariqin tuug gacantiis mid tuug ahaayo dadka isagu xadi jiray uu faraha ka saaray waa fa asbaxuu dadkii waa waabariisteen yataxadauuna xaalo ay ku sheekaysanayaan tusudiqa waxaa wax lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug tuug ayaa wax lagu sadaqaystay ayagoo leh ayay dadkii waa bariisteen marka inay habeen aheeday ku tusaydaa marka hore sadaqada bixinaa inay waqti habeen aheed marka fa asbaxuu waa waabariisteen oo ficil taam aan ka dhignay yataxadaثuunana waa xaalayna waxaa kaloo bannaan asbaxa naaqisaa laga dhigo yataxadauuna khabarkii laga dhigo fa asbaxuu dadkii waxay noqdeen yataxadauuna kuwa ku sheekaysanaa tusudiqa waxaa wax lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug ka taas waa tacajub hadalkaas waa hadal oo la yaab tusaya taasuna waxay ku tuseen dadkaa sadaqadoodu waxay khaas ku aheed biahli اlxaajati min ahli اlkhayr dadka baahida eelka u ah oo ahlu khayrka ah ayay sadaqada sii jireen qofka laba sifo isku darsaday inuu yahay qof baahan iyo inuu yahay qof ahlu khayr ah dadkaasay sadaqada sii jireen marka waa la yaabeen qofkan tuugga oo sadaqada la siiyey fiiri marka qadar allaa dhacay xugun alloo qadariyaa dhacay kana caroonin kama shallaayin uu ku raalli noqday ku raalli noqoshada qadaha iyo qadarka ilaahay lagu raalli noqdana asbaabaha ilaahay qofka cibaadadiisa ku aqbalay ka midta arrintii kama shallaayin markuu maqlay faqaala ninkii wuxuu yidhi allaahumma yaa allah allah laka keliga alxamdu mahadu kuu sugnaato calaa tasaduqii calaa saariqihi waxaan kaaga mahdinaa sadaqaysigaygii aan ku sadaqaystay tuug ilaa wadaa ku mahadsan ilah waa ku mahadsan allaahuma yaa allah allah laka keliga alxamdu mahadu kuu sugnaata muxuuga mahdinaa calaa tasaduqii alaa calaa saarixi ku sadaqaysigayga aan tuug wax ku sadaqaystay ilaahay wadaa ku mahadsan maxaa yeelay aniga iraadadaydu waxay ahayd qof saalixa sii laakiin iraadada rabbiya ahayd tuug inay gacanta u gasho iraadadii rabbiyaa socotay ilaa walaa mahad iska leh iraadadii alle iyo doodistii alla meel martay taydi waa meel mari weyday alla wadaa awood iyo mahad iska leh marka qadaha alle iyo qadarkii alluu ku qancay oo ku raalli noqday lama uusan rabin tuug markaasuu dhaartay laa tasadaqanna wallaahi waa sadaqaysanaa oo sadaqaysana oo sadaqaysana bisadaqatin sadaqa kale taasna waxay dha culamadu waxaa laga qabaa haddii sadaqada hore meeshaad la rabtay aad la weydo in lagu celiyaa inay sunno tahay in lagu celiyo oo sadaqada lagu celceliyo wallaahi haddan sadaqaysana bisadaqatin fa kharaja waa la baxay bisadaqatii sadaqadiisiiuu la baxay habeenuu la baxay haddana oo ikhlaas ayuu ku tusayaa dad istusi maa magac kama rabo ammaan kama rabo ilaahu raalli ahaansha ka raba waana middaas miduu ku liibaanay faxaraja waa la baxay bisadaqatin sadaqadiisii fa wadacaha wuxuu saaray fii yadi zaaniyatin gabar zaanigad a gacanteeda gabar zaanigaduu faraha ka saaray wuxuu islahaa qof feecan oo dhowrsan aad gacanta ka saarti isagu saasuu rabo qof dhowrsan baahanna labadaas sifo qof isku darsaday aad siidid islahaa gabar zaanigaduu faraha ka saaray ma yaqaan isagu fa asbaxuu dadkii waa waa bariisteen yataxadauuna xaalo ay ku sheekaysanayaan tusaddiqa leylata xalay waxaa wax lagu sadaqaystay calaa zaaniyatin gabar zaanigad marka habeen inay ahayd fiiri gabar zaanigadaha waa yaab wey marka waa tacajub waa la yaabaya markaas faqaala ninkii wuxuu yidhi allaahuma ya allah allah laka keligaa mahadu kuu sugnaatay calaa zaaniyatin calaa tasaduqii calaa zaaniyatin ku sadaqaysigayga aan zaaniyad wax ku sadaqaystay ilaya odaa ku mahadsan maxaa yeelay iraadadaadiiya meel martay adaa qadaray oo doonay inay halkaas ku dhacdo sadaqadu anigana meel kalaan doonay taydii waa soco weyday taadiyaa socotay allow mahad adaa iskale allow adaa mahad iskale ilaah wuxuu doonaa socda maa shaa allaahu kaana wamaa lam yasha lam yakun saasaa muslimiintu yidhaahdaa waxa alla doono waa sugnaana waxaan alla doonin aduguba doone ma sugnaanayo mar haddaan alla doonin iraadadii allaa socotay haddana wuu dhaartay laa tasadaqanna wallaahi waan sadaqaysanaho sadaqaysanaho sadaqaysana bisadaqatin sadaqo haddii marka meeshaas lafteed la weydo in lagu celceliyo sadaqada taasaa sunnaa fakharaja waa la baxay bisadaqatin sadaqadiisii waqti habeen ah ayuu hadana qaaday fa wadacaha wuxuu saaray fii yadi qaniyin mid taajiroo qani ah uu faraha ka saaray oo islahaa faqiir baahan oo miskiin ah oo taqi ah aad gacanta ka saartid markaasuu mid qaniyu gacanta ka saaray fa asbaxuu dadkii waa weebarisay yataxadauuna xaalay ku sheekaysanayaan tusudiqa calaa haniyin hani ah wax lagu sadaqaysta tusudiqa waxaa wax lagu sadaqaystay calىa aniyin ani ayaa wax lagu sadaqaysta wallayaam wey faqaala wuxuu yidhi allaahuma yo allah allah laka keligaa alxamdu mahadu kuu sugnaatay waxaan kaaga mahdina calىa tasaduqii calىa saariqin tuug aan wax ku sadaqaystay wa calىa zaaniyatin aan wax ku sadaqaystay zaanigeed wa calىa qaniyin qani aan wax ku sadaqaystay ilaaya wadaa mahad iskale iraadadaadaa socota taydu waa socon weyday alla mahad adaa iskale fautiya ninkii waa loo yimid fii manaamihi waa ru'yo ru'yaa loogu yimid fautiya waa fautiya waa loo yimid ninkii fii manaamihi faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii calaa saariqin tuug aad wax ku sadaqaysatay kaama qasaarin waa la aqbalay falacalahu tuugii waxaaba la arkaa an yastacifa inuu uga dhowrsado can sariqati tuugnimadiisa waxaaba dhici kartaba inayba hanuun ugu noqoto sababoo qof dhan uu ku hanuunaba marka kaama qasaarina waa la aqbalay wey ah, culammadoon waxay idhaahdeen laba shay aa ugu waaweyn wuxuu ku libaanay waa ikhlaaskii sadaqada sirriga uu ku dadaalay iyo hogaansankii uu qadaha ilaahay u hogaansamay ah, labadaasa ugu waaweyn oo ka mida ah wuxuu ku liibaanay wa ama zaniyatu zaanigadan aad wax ku sadaqaysatay falacalahaa waxaa la arkaa an tastacifa inay uga dhowrsato ansinaha sinaheed oo awal bagaaja u geynayday oo aad sababba ugu noqoto inay ku hanuunto kaama khasaarin wanaagaad sabab u noqonay wa amalqaniyu qaniga falacalahu waxaa la arka an yactabira in cibro qaato oo is idhaahdo maanta sidii loo qaybaayo maadayku soo gaarto adna waa la fadhidaa alladha waalka adaa ka haray war waa la tartama axaaku adiga kaa reebay muslim oo asaguu cibro qaato yaabo oo wixiisa bixiyo oo aad sabab ugu noqoto inuu wax sadaqaysto iyo qayr kaama qasaarin kaama qasaarin falacalahu waxaa la arkaa an yactabira inuu cibro qaato oo fa yunfiqa uu bixiyo oo wax ka bixiyo mimaa kii wax ka mida acdaahu llahu ilaah uu siiyey casa alla qaalib ah wajalla alla weyn marka xadiidkaas culammadu waxay dhahan waxaa laga qaadanaa reer banu israa'iil sadaqadoodu inay khaas ku aheed biahli اlxaajati min ahli اlqayr saas darteeday ula yaabeen saddexdaa nooc waxaa kaloo laga qaadanaa qofka wax sadaqaysa niyadiisu hadday saalixa tahay sadaqadiisa waa la aqbalaa walow lam taqacil mawqica yaysama meeshuu la rabay ku dhicine waa la aqbalaa laakiin hadday sunno tahay warku intaasuu ku dhan yahay hadday ahayd laakiin ma ka gudaydaa culummada in badanoo ka mid oo shaaficiyado ka midta ka gudi maydo hadduu ogaado hadduusan ogaanin dhib male laakiin hadduu ogaado inuu sadaqadii siiyey sideedii nuuc oo alla yidhi hala siiyo nuuc aan ahayn qof keliya oo aan sifo kalu ku qaata lahayn uu faraha ka saaray waana ogaaday kama gudaydee wuxuu leeyaha qaniyo waxayga isii malhidi waa ka soo cisho karaaba markaasuu miskiin siinaya laakiin hadduusan ogaanin haddee xil kama saar abu xaniifa lababa ka gudayda leeya isagu rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuulullah rasuulka ilaah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa anfaqat ilmar'atu haweenaydu hadday bixido min dacaami beytiha gurigeeda ay mas-uulka ka tahay waa guriga sawjkeeda min dacaami beytiha gurigeeda cuntadiisa wax ka mid ah hayra mufsidatin mid wax fasahaadine hayrkeed xaalo ay tahay kaana laha waxaa u sugnaaday haweentaas ajruha ajarkeeda bimaa anfaqad bisababi infaaqihaa bixinta ay bixidhay sababteeda ajar ugu sugnaaday walisawjaa ninkeedana ajru ajarkiisa u sugnaaday bimaa kasaba bisababi kasbihi soo shaqayntii uu xoolaha soo shaqeeyey sababteed walilkhaasini qofka khasnajigaah qaadunkaana milu daalika ajarkaasoo kale u sugnaaday laa yanqusu nuqsaani maa bacduhum gebolkood ajra bacdin gobolka kale ajarkiisa shay waxba ka nuqsaamin maa xadiidkan nabigu wuxuu noo sheegayaa sala allahu calayhi wasalam haweenayda iyo qaadunka qofka ee shaqaalaha ee qasnajiga ah xoolaha ay bixiyaan hadday ku bixiyaan idanka qofkii xoolaha iska lahaa ayaguna ajaray keenayaan kii xoolaha lahaan ajaru keelaha labada ajarna isnuqsaanin mayaan haweentu xoolaha ma bixi karo biqayri idni ninka xoolihiisa ma bixi karto xoolihii ninka laga hadlo idan la-aan ma bixi karto laakiin idan hadday ku bixido wey qaadunka qofka ah ee shaqaalaha ee qof u shaqeeya xoolihiisii hayaana idan la-aan ma bixi karo laakiin idan hadduu ku bixiyo ajaru hela laakiin idanka culummadu waxay hahdeen waa saddex idanku waa saddex mid mid waa idan caam ah ninkii wuxuu ku yidhi xaaskiisii waxa aan ku dhibo xoolahaas aan ku dhibo bilka wixii un markaas ka go-a bixi masaakiinta sii martida sii deriska sii qaraabada ka xidhiiri idan caamhu sii waa bixi kartaa wixii caadadu ku dareersatay bixinayda qadarka caadadu ku dareersatay iyo curfiga alcaadaة muxakama idanna waa idan khaasa oo haddee xoolahan bixiyuba yidhi gabadhii amase dadka reer hebel iyo hebel iyo waxsii u yidhi waa idan khaasa kaas isna waa ku bixi kartaa saddex idanka kale waxaa la idhaha idan curfi ah caadada iyo curfiga iyo dhaqanka muslimiinta meeshaas degan waxay ku dareersadeen cuntada wax in laga bixiyo miskiin hadduu albaabka soo istaago xabad rootiya la siiyo canjeelo la siiyo kun shilin la siiyo wax saasay ku dureersadeen intii ay bixidoo kama badin idan curfiyaa la yidhaahdaa asna hadda isagoo diidaaya ma aysan arag oo kama dareemin inuu ka xun yahay kama aysan dareemin idan curfiyaa la idan ay haysataa idanku waa saddexdaas marka idan khaas ah idan caam ah iyo midka curfiga shardi waxaa ah inaysan ka gudbin intaas haddii laakiin ay ogtahay inuusan raalli ka ahayn hal shay kama bixi karo oo si cadowga u yimi hal koobo shaah iga bixi u yimi waa ka duwan yahay muslimkii la yiqiin waa qof bakiil ah xolahana asagaa shaqaystay wixiina asagaa soo shaqeeyey waana bakiil xuri miskiin banaanka soo istaagay xabad canjeelaha iga sinaa xabad hooti ma banaana inay ka siido lasagaa la wiiis qof wixiisana laguma xadgudbi karo idan la'aan ah, ma banaana ama waxay aragtay markuu ay sii tegto isagio isbedelay ah, afka kaalima laakiin wejigiisinama isbedela markay miskiin wax u taagi tegtada ma banaana inay bixiyo marka bixintu waa inay idan hesha iyo raalli ahaansho idankuna saddexdaasuu ku yimaada waa mid idan caam ah idan khaas ah iyo idanka curfiga ama caadiga dadka muslimiinta waxyaalaha la yaqaan in la bixiyo gabdhuhu bixiyaan oo cuntadii guriga tilay laga bixiyo waxa weeyaan miskiin xabad rootiga la siiyo waxa weeyaan biyihii la bixiyo kaas waa la bixina maacuunta iyo guri alaabta guriga looga dhaqmo derisku markay soo doontaan ayadu kuma jirto waa waajib in la bixiyo mana la diidi karo isaguna uma bannaan inuu diido waa waajib cadaabaan ilaahay u ballan dadka isku diida cidda deriskaa alaabta soo doontaan oo alaabta guriga looga dhaqmo ee digsiga iyo koobkii iyo saxankii iyo war alaabtaasna si hadday yidhahdaan asaysan macaasi ku samaynayn ah, ma'tamay dhigayaan shala laga dhintay maanta geelaa qalan digsi weynaa ku yaalla keen gogosha keen saxanka keen ma bannaana waa xaaraan ilah wuxuu leeyahay walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isku gacan siinina ma bannaana laakiin hadday waxa weya xaflad kalay leeyihiin aroos ay leeyihiin waxay leeyihiin waqlal waxay leeyihiin wax kaleeto martiyaa u joogta ayagaaba dantooda gurigooda ugalee ma loo diidi karo waa in la siiyo ah, cadaaba alla u ballanqaaday dadka diida wayamnacuna almacuun ah, weyn iyo waadi jahaname ku yaalla alla u ballanqaaday dadka diida ma banaana in laisku diido marka cusbadii biyihii maacuntii miskiinka banaanka taagin waxay ka la siina waxaasoo dhan gabadhu waa bixine saddexdaas idan markay mid hesho qaaduunka qofka ah qasnajiga qofkan hantidiisa haya shilin kama bixi karo idan la'aan laakiin asaguna saddexda idan mid hadduu helo waa ku bixi kara ah, waada u fasaxo dhegayso miskiinka yimaada u gacantaa idan cadu haysto caam idan caamaha la siiye qasnadi qasnadku hayaa baqaarkuu joogaa markaas idan caamaha la siiye ale masaakiinta timaantaha igu qadin wasii ana dadka qaraabada yimaada sii idanaa lisi caam ama mid khaasaa lisi xoogaa lacag inta loo dhibaalay lacagtaas bixi waa mid khaas amase curfiga ku dararsan muxuu yiqiinay baqaarkan ninka iskale inta xoogaa lacaga soo sarrifto oo meeshaas dhigu masaakiinta maalin walba sii jir ta soo sarrifoo meesha dhigu iska tegay saaka dan yeer bixina kuma dhihin waa bixine curfiga alcaadatu muxakama waa bixine ajirkaagaad ma leeda marka saddexda midii la helaa lagu bixinaya laakiin idan la'aan maya idan la'aan maya idan markii la helo ayaa lagu bixinaa culummada gabal waxay yidhaahdeen dacaamka maxaa loogu qasisay idaa anfaqat ilmaratu haweenaydu hadday bixido min dacaami baytiha waxaa la yidhi cuntada dhaqanka muslimkay ka mid tahay in wax la ogolaado sida dabiiciga muslimiinta lagu yaqaan cunto bisil in qof wax laga siiyo waa ogol yihiin raalligina ku yihi laakiin lacagta iyo waxyaalaha qaaligaa bukliga asala saas darteeda idan la'aan lama bixi karo ah, idan la'aan lama bixi karo ayra mufsidatin mid wax fasaadinaya kayrkeed xaalay tahay waa maxeen intii la yiqiin in miskiinka la siiya ka badan hadday bixido oo meesha carruurtii ku qado oo qaabkii ugu talagalay ninkaanu qorshii ugu talagalay meesha ay ku qado xaaraanay noqon ma banaana waa mufside markaas fasaadaa yimid waxaa la rabaa biilkii loogu talagalay gurigan inuu meel maro noloshii loogu talagalay laakiin martiyaa timid waa laga siinaa martiyaa timid waa laga siinaa miskiinka wixii loogu talagala laga siinaa wax oo xadgudub ah oo aan sidii loogu talagalay ka badan weeye fasaadku fasaadku waa midkaas hadday marka bixido ayadoon xadkii ka gudbin oon caadadii ka gudbin kaana lahaa waxa u sugnaana ajra ajarkeeda بما anfaqad bisababi infaaqihaa bixintay bixiday ajar ku hele weli zawjihaa zawjkeedii soo shaqeeyeyna ajru ajarkiisa u sugnaaday bimaa kasaba bisababi kasbihi asna shaqayntii uu soo shaqeeyey a ajarka ugu sugnaaday welilkhaasini khasrajigana milu daalika ajarkao kale u sugnaaday laa yanqusu nuqsaamin maa bacdun gabalkood ajra bacdin gabalka kale ajarkiisa shay-an waxba ka nuqsaamin maa albuhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi wuxuu sidaa lagu bilaabay macnaha bukhaari xadiiskan isagoo mucallaquu meesha ku sheega oon sanad sheegin ah, marka meeshuu awal saxaabiga ka bilaabayey sidii bukhaari u yidhi u keenay maxaa yaele xadiiskan isagoo mucallaq ah oo uusan sanad sheegin bukhaari uu sidan u keenay inkastuu meel kale isaga uu sanadkiisa xadiiska ku sheego ku wasliyey oo xadiiska waxa weeyaan meelna mucallaq ugu keenay marna waa wasliyey eh waa wasliyey oo wuxuu ku wasliyeyba min xadiiث abi hurayra isagoo ah ayuu wasliyey xadiiskan الbخaariي bخaarي qaal wuxuu yihi qaala rasuul lahi rasuulka all wuxuu yidhi salى الlahu عalيه waslm man akada qofkii qaata amwaala naasi dadka maalyaalkooda yuriidu xaale uu doonayo itlaafa maalyaalkaas inuu baabi'iyo atlafahu اllahu ilaahay baa baabi'iya ilaa an yakuuna inuu yahay maahane macruufan qof lagu yaqaan bisafri waxaad moodaa xadiiskii inuu weli socdo xadiiski waa dhammahad man akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafa atlafahu llahu halkaas ku egi hadalkan ilaa an yakuuna macruufan waa mustana mustana minhugiina maba noogu qorna meesha hadal bukhaari leeyaha laga soo reebaa baab oo bukhaariga wuxuu u qoray sidaan baabun laa sadaqata ilaa can dahri qinaa waman taصadaqa wahuwa muxtaaju ow ahluhu muxtaaju ow calayhi daynun fadaynu axaqu an yuqضىa min aلصadaqa wاlcidqi wاlhibati wahuwa raddun calayh laysa lahu an yutlifa amwaal الnaas markaasuu yihi waqaala nabiyu salى اlahu alayh wasalam waqaala nabiyu salى اlahu alay waslam man akada amwaal الnaasi yuriidu itlaafa atlafahu اllah ilaa an yakuuna macruufan hadalka hore oo aan akrinayey aan mustana minhugi hadalka hore oo ah baabun laa sadaqata ilaa can dahri dina sadaqo sharci ma ahaanin ilaa qofku wax uu ka maarmo maahan waxaa la rabaa markaad wax la baxaydo waxaas inaadan hadhow ka shallayn qof cibaadadiisii ka shallayo waa khasaaro cibaadadaasi haddaad ka shallaydo waa baaba waxaa la rabaa wax aad ka safri karto inaad bixido oodan hadhow lahayn maxaan iskaga baxshay waanka maanta wayga caddahay waa inaadan taas marka labay mid ku imaan karta inaadan ka shallaayin o tan koowaad inaad ta wixii qaybido qaybna bixido qaybna la harto ood ku deeqtoonaato qaybtaas saas waa ku imaan kartaa saas darteedu bukhaari yidhi qofka bixiya isagiyo baahan ama ehelkiisiyaa baahan amase daynaa lagu leeyahay waa inuu daynta bixiya daynka xaqnimo badane sadaqa isagaa ka xaqnimo badan addoon la xoreeya isagaa ka xaqnimo badan in qof wax la siiya isagaa ka xaqnimo badan qofkaasna sadaqadaas laga aqbali ma culummaduna waa ku ijmaaceen qofka daynka lagu leeyahay xoolihiisu haddaysan daynka ka badnayn sadaqadu xalaalba uma hamo maba u banaana sadaqa suma inuu la baxo haddii xoolaha uu hayo iyo daynka lagu leeyahay daynku badan yahay ama ay isla eg yihiin waa xaaraan qadcan inuu sadaqa bixiyo sababtoo ah xoolaha uu hayo isaga maba leba dadka daynka kulahaa iskale xaqiiq ahaan waa saas mar haddii daynka iyo xoolahaad hayda aysan kala badnayn ama dayn kuma badan yahay markaa sadqa maba bixin karti ijmaacuna kusoo naqliyey ibnu badaal sida xaafidku fatxibaali ku sheega xaashiyadan in kugu sug marka qofku waa inuu saas yeelaa qofkuna xaq uma leh inuu dadka maalkooda baabiyo asagoo saba ka dhigana sadaqo oo waa maxe laba shayba waaso daynaa lagugu leeyahay markaasaa le sadaqan la baxa hadhowna wax aad daynkii ku guddo ma haydin ee dadka maalkoodii ad baabi'inay sadaqa kuuma bannaana marka waa kaa xaaraan mideeda kale dadaa markay arkaan ayadoo wax la sadaqayna aan isceli karin markaasuu dayn qaadan uu leeyahay isii daynkan sadaqaysteen haddaad meel aad ku og tahay daynkan xoolo aad ku bixido waa ad fiicanta waana asiibta haddaadan meel wax ku ogayn dadka xoolahooda miyaad ku baabi'ay sadaqo waa xaaraane waa dulmiye ilaahaa ku baabi'ina ma banaan daad meel waxaad ku bixida kuu yaaliin ood xoolo meel ku ogtahay waa qaadan kartaa daynka waana sadaqaysan kartaa meeshii manaasimkaad markaad arag yay qaylku ku dhaafin laakiin xoolo haddaadan meel ku ogeyn dadka inaad tidhaahdo xoolihii hadda waa sadaqeeyey haddana ma hayo ee dadka hadda xaq umali waxooda inaad sadaqaydo ah, waxaagaad sadaqaysan karti dadka xoolahooda kuma baabi'i karti waxaa kaloo xadiiska soo galaa qof kasta oo dayn qaadana waa laba qof ka murugsan oo inuu bixiyo ku talagala oo isla saas aad ku bixidi iyo qof ah haygu tagto daynku qofka u qaadaayo horta hay gagsho qofkaas ilaahay baa baabi'iya waa qofkaas qofka cuquubadu ku dhacay waxaa la rabaa dayn markaad qaadaydo ku talagal inaad iska bixido ah, ku talagal aad ku talagalaydo oo aad isleeda waana bixin karta ilaa haddaadan bixin karin oo ogta inaadan bixin karin waa macnaheedu haygu tageen xooluhu marka ilaahay baa ku baabi'inaya marka ah man akhada qofkii qaata amwaala naasi dadka maalyaalkooda yuriidu xaalu doonaya itlaafa baabi'intooda atlafahu llahu allaha baabi'iyo qofkaas ilaa an yakuuna macruufun bisabri baabkiyaa laga reebayaa qofka xoolihiisa ma wada bixinaya ilaa intuu bixina inuu ka maarmo maahane ma wada bixinaya ilaa an yakuuna inuu qofku yahay maahane macruufan qof lagu yaqaan bisabr haddii qofkaan uu ishubo naftiisu waa naf saabirad ah eoliisoo bixi karo ah, maxaa yeelay waa uu ogyahay haddow ka shanlaayma waa ku faraxsay inuu baxsho naftiisu saabirad wey xoolaba uma hari waa bixi kara waa bixi fa yuiru waa ka dooraya calaa nafsi nafsadiisa walow kaana bii khasaasatun gaajo daranba ku sugnaatee gaajo darana xataa ku sugan tahay naftiisu inta ka qaado uu dadka kale siina mar hadduu saabir yahayna saas waa u bannaanta oo uusan hadhow shallayto iyo ka cabsanayn oo qof iimaankiisa ilahay u xoojiye uy ka ficli abibakrin radia allahu canhu sida abubakr sameeyey oo kale abubakr sidiiq radia allahu canhu sida uu sameeyey abu daawuudaa wariyey xaakimaa wariyey abu daawuudaa wariyey xaakimaa wariyey tirmidiyaa wariyey waana saxiixiya abubakr xoolihiisoo dhan ayuu maalin sadaqiyey oo uusan hal shay kala harin nabigaaba weydiiyey sala allahu alay maxaad uga soo tagtay ilmihii ilaah iyo rasuulkiisaan waa soo tegey dhammaan waa baxooliisa laakiin saabiru ha lagama cabsaa inuu ka argno ama ka shanlaayo waan xiina waqtigii tasaddaqa abubakar uu sadaqaystay bimaali maalkiis wakadaalika sidaasoo kale aafara alansaaru ansaartu waa u dooreen xoolahoodii almuhaajiriin muhaajiriintay u dooreen Ah, waa u dooreen iyagu naftooda ka qaadaan iyagoo gaajoon ay muhaajiriinta sii jireen muhaajiriinta sii jireen qofkaas marka u bannaantahay saabiriinayn ahay balansaarta ansaarta qaara waxau sameeyey carruurtiisa cashadii loogu talagalay uu caruurtii yidhi islaamta waxa weeyaan hurdisii hurdisii markay hurdaan seexi asagiina waa qaday haweentiina waa qaday martigii rasuulku usoo dhiibayuusi marka qofka noocaasa u bannaantah oo sabar kale taagn haddaadan sabri karin hayso wanaha nebiyu nabigu waa reebay sal اllahu calayh wasalam can idaacati اlmaal maalka in la dayaca nabigu waa reebay maal dayaciddu waa laba macno in qofku maalkii meelaan nacfi ka imahayn ku baxsho inuu baabaaho baduba iskaga shubay ama waa gubay kun shil inaad soo bixiday markaasaad jeexjeexday mufsid fi lardiya waana idaacat lmaal waa kun shilin ma banaan waa xaaraan qadcan waa fasaad tan labaad fasaad iyo idaacatlmaal waxa lahaa maalka hadaad ku bixido waxaan nacfi lahayn waxaan nacfi lahayn oo aan nacfi xalaala lahayn dad qamre ku cabto haddaad sigaar ku cabto haddaad tobaanko ku cunto haddaad ku qayisho waa idaacatlmaal nacfi maleh dhibaatuu leeyahay mubaderaad tahay ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaadiin shayaadiinta walaalkoodaad tahay wa shaydaanu lirabbihi kafuura shaydaankuna rabbigiis waa ka camalka dhacaa marka shayaadiintaad walaalata xoolihii alla ku siiyey inta sigaar ka bixido aad dab ku shid waa qiiqa adigana sambabaha ku madoobaana xoolihii alla ku siiyey aad ilaahay ku caasina toobaakaad canka ku gashata qaadaad ku cunta soo ma jeed intaas cudur iyo balaayale marka xoolihii rabbi kusiiyad rabbi ku caasiday mubadernimada iyo maal dayacnimada waa midaas labadaas nooc wey qofku inuu baabaasho iyo inuu ku bixiyo wax aan bannaanayn oo nacfi lahayn wanaha nebiyu nabigaa reebay sala allahu wasalam can idaacati almaal maalka in la dayaco oh, ayaa nabi moxamed reebay sala allahu wasalam xadiiskaasna bukhaariga saxiixiisa ku wariyay isagoo mawsuula weliba falaysa lahu qofka uma sugnaan an yudayica inuu dayaco amwaala annaasi dadka maalyaalkooda bicilati sadaqa sadaqo isagoo cillo ka dhigana waa sadaqay rabay iyo waxaas uguma baabi'i karo dadka maalkooda rawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can saciid bni abi burda can abiihi can jaddihi jaddi saciid saciid ibni abi burda saciid ibni abi burda ayaa wuxuu ka wariyey can abiihi aabihiis abi burda aabihiis abi burda ayuu ka wariyey abi burdana wuxuu ka wariyey can jadihi jadi saciid saciid awowgiis oo abi burdo aabbihiis ah waa abu muusa alashcari cabdullaahi ibnu qays waa abu muusa alashcari markaa saddex isdhaleen ayaa wax kala warinaya abi burdo magaciisa caamir ibnu abi muusa alashcari a la yidhaahdaa caamir ibnu abi muusa alashcari amuuse alascarina cabdulaahi bnu qays aa la yidhahdaa kunyadiisuna waa muuse saddex isdhaleen weeye marka radia allaahu canhum saddexdaba ilahay raalliha ka noqdo ana nebiya nabiga sala allahu calayh qaala wuxuu yidhi calaa kulli muslimin qof kastoo muslima korkiisa sadaqatuna ahaatay qof kasta oo muslin ah waxaa laga rabaa sadaqo inuu la baxo oo wax sadaqaysto aa laga rabaa faqaaluu waxay yidhahdeen yaa allah nabiga ilaahayo faman lam yajid qofkaan helin wuxuu sadaqaystana sadaqa marka asal xoolaha ah waxyaala kalena sadaqa waa noqdaan taas waxay idhahdeen culummadu waxay daliil u tahay qofka ardagaa mas'aladuu fahmi waayo caalimkii u sheegay inuu yidhaha meeshaan ii kala saar waa fahmi waayo nabiga markuu yidhi qof kastoo muslima sadaqaa laga rabaa hadalkii mujmaluu noqday dadkii gabal waa heli karaan gabalna ma heli karaan nabigii kula soo laabtay marka waxaydhan rasuulka allo qofkaan heli karin wuxuu sadaqaysta ka waran tan kaleeto hadalka asal waa in daahirka lagu xambaaraa maxaa yeelay sadaqada waxay ku xambaareen oo ay ku fasireen maal ah, markaasay yidhaahdeen ka waran rasuulka ilaahayo qofka aan maal heli karin uu sadaqaysto faqaale waxay dhan yaa nebiyallah faman lam yajid qofkaan helin qaala nabigu wuxuu hi yacmalu waa shaqaynaa biyadihi gacantiisuu ku shaqaynaa fayanfacu waa anfacaa nafsahu nafsadiisa ta qofku shaqeeyo waxaa sadaqaysto sidaasayna muslimiintu ay nabiga sala allahu alay slm markuu yidhaha sadaqa hala bixiyo inta waxaysata dadku ma fiiri jirin ee qof walba wuxuu ku dadaali jiray asagu inu waxla baxo markaas inta duurka aadaan oo xaabo soo guraan qoryo soo guraan oo gadaan ay sadaqa la bixi jiren marka qofka asiga waxaa la sadaqa dii la yidhi adiga naftaadaa laga raba inaad ka fakerto saaad wax ula bixi laheed dadka xoolaha inaad fiido istiraada ayaguna bixiyaan kuwaas adiga xilkaama saaran adna kuu bixi maayaan hadday bixiyaan adugu wax ku heli maye adiga taadi horta xal adugu isdamber bal horta marka inta shaqaydood xooggaaga ku shaqaydo wax sadaqayso oo naftaada anfac fa yanfacu nafsahu anfacaa wayatasadaqu waana sadaqaysana qaaluu waxay dhahdeen fain lam yajid hadduusan helin qof waxaa jira shaqadii aan helin ama aan awoodinoo jiis ah labada waa dhici karta adoo xoogle inaad shaqo weydana waa dhacda ah, oo shaqo meelaad ka shaqayda aadan heli karin marka qofkaan heli karin ka waran shaqadii qaala nabi wuxu uri yuciinu wuxuu kaalmaynaa dalxaajati dan qof u saaxiiba baahi qof u saaxiib ah dalxaajahaasoo ah. almalhuufu la murugo geliyey ah, malhuuf waa almutaxayiru fii amrihi almutaxasir waa qofka arrintiisa ku wareersan oo waxa weya shallaysan oo lasaan yeela saan yeela malhuuf waa qofkaas waa almutaxayiru fii amri qofka arrinkiisa ku wareersan almutaxasiru ah, yaa ii gargaara saan yeela qof kale wey qof sidaasa uu raadsana ama waa la ama culaysaan misi kale u haysta qofkaasu inta raadsan uu gacan qabana sidaasaana sadaqaa sidaas ayaa sadaqaa qaalu waxay yidhahdeen fain lam yajid hadduusan helino qof hadda dhibaataysanaysa markaas oo wax la qaban karo hadduusan arag sadaqana waa laga rabaa muxuu samaynaa qaala nabi wuxuu uhi falyacmal ha sameeyo bilmacruufi wanaag falyacmal bilmacruufi riwaayad kalea fasirayda riwaayad bukhaariya waxay ku soo aroortay falyamur bilkhayri dadka wanaagga hawsheega xumaantana ha ka reebo daaci noqo wanaagga dadka u sheeg xumaanta ka reeb sidaasaa sadaqa qofkaad aragto oo wa oo qayrka ka daaha kaala jamaacada tuko waxa waya gabar yahay ijaab qaado kaale meeshaan kitaab algu akhriya soo dhegayso meeshaan wacdiyaa ka jira kaale muxaadara inta ka jirta kaale meeshaan darsiga lagu akhriya kaale ka faa'iidayso meeshaan dugsi qur-aanka lagu dhigtaa yaalle kaale qur-aanka dhigo dadka wanaagga ugu yahay xumaanta ka celi shirkiga ka celi bidcada ka celi dhiigga muslimka ka celi xanta iyo beenta ka celi zinada iyo tuugada ka celi xumaanta war iska daa war alla ka ba dadka wanaagga u sheeg afkaaga adeegso carabkaana alla ku siiye waa sadaqe falyacmal ha sameeyo bilmacruufi e liya'mur bilmacruufi wanaagga dadka ha faro walyanha can ilmunkar munkarkana ha reebo walyumsig ha ka joogo can ishari shartana dadkana dhibkiisa ha ka celin dadka ilaahay ha dhibi gacanta ha ku dhibi carabkana ha ku dhibi ha dili ha dhicin ha caayin carabkaaga gacantaada ha ka nabadgaleen qalbigaaga iyo xaasilnimada iska daa ha xastin kuwa waxaysta kuwa wax ku dheer ha xastin shartaada dadka ka celi fainahaa faina kulla khaslatin min haadihi اlkhisaal arrin kastoo arrimahaas ka mida lahu qofka sadaqatuna u fainahaa kulla khaslatin min haadihi اlkhisaal mid kastoo arrimahan ka mid ah haddaad xoolo bixido haddaad qof dhibaataysan gacan qabato oo aad wax la qabato haddaad qof wanaag u sheegto haddaad qof xumaan ka celido mid kastaaba lahu qofka sadaqatun sadaqay u tahay marka sadaqada xoolaha kaliya maahan ee wax laba rawa albukhaariyu imaam albukhaari wuxuu ka wariyey can xakiim ibni xisaam radia allaahu canhu qaala xakiim ibnu xisaam wuxuu yidhi sa'altu rasuula allah rasuulka ilaahi ayaan weydiiyey sala allahu calayh wasalam fa acdaanii waa isiiye rasuulka ilaahi waa isii aan idhi waa isiiye uma sa'altu mar kalaan weydiistay faacdaani waa isiiyey uma sa'altu mar saddexaadaan weydiistay faacdaani waa isiiyey nabigu wax uu haya maya ma dhihi jirin waa bixi jir uma qaala nabigu wuxuu uhi yaa xakiim ina haadaal maala maalkan khadiratu waa mid cagaaran xulwatun macaan shayga cagaaran iyo shayga macaan naftaa jecel macnaheedu waxa weeyaan maalka naftu waa jecesha maalka naftu waa jeceshahay ina haada maala maalkan khadiratun waa mid cagaaran xulwatun macaan faman akhadahu qofkii ku qaata bisakhaawati nafsin nafta saqinimadeeda nafta saqinimadeeda waa maxee waxay tahay waa sahlanaan naftiisa oo sahlan oo damac iyo dadaal uusan ku jirin isagu ma raadsan hanqaltaa kuma jirin waa loo keenay qofkii sidaas ku qaata oo saas maalka ku qaata buurika lahu fiihi waa loo barakayna ah, qofkii ku qaata bisakaawati nafsi sakaawada waxaa loola jeedaa suhuulatu nafsin bikayri xirsin walaa ishraafin calay mana weydiisan kumana dadaalin hanqaltaagna kuma jirin isagoo hanqaltaag iyo damac ka muuqan aa siiyey waa qaatay ilaaha u barakayna ilaaha u barakayna wuxuu idhi xaafidku taasu waxay ku tusaydaa haddii zuhdi la helo oo qofka asagoon danac ku jirin uu wax qaato zuhdigiisi waxba u dhibin me zuhdigayay ka mid tahay ilaahayna waa barakaynaa dhinac walba ilaahay ka barakaynaya khayr addunya khayr aakhira baa lagu helaa marka zuhdiga waman akada qofkii qaata biishraafin hanqaltaag biishraafi nafsin nafta hanqaltaaggeeda waxa weya ama waaba hadlay oo isiiyuu yidhi ama waa istustusaayey waa laga dareemay wejigiisa inuu wax rabo lam yubaarak lahu fiihi loo barakaymo ilaahay u barakayma waana isku mid haddaad istustuska waxa weeyaan aad ilaa mogtahay afkuna waa hadlaa xaaladda qofkuna waa hadasha ah. aad tiraa warisi daad tiraa iyo haddaadan dhihin ee aad tiraa iska dhibaataysanahay oo iga caddaahay markaa saas iyo saasaan iska ahay xaal allaa og waxaan ku sabraya allaa og qofnan aanu hadda wax ma weydiisto waa isku mid isku mid waba ma weydiisto mar haddaad baahidaadii ka warramaydo waxalaysiiya meesha waa ku jirta marka haddaad afka ka hadasho iyo haddaad weydiido labadaas waa isku mid ilaahay kuu barakayma ilahay barakaduu ka siibay saas darteed xadiiska bukhaariya muslim cumar ibnu khadaab aa nabigu xoole siiyey markaas cumar wuxuu rasuulka allow dadga liitasi markaasaa nabigu qaacido weyn siiye fiiriya qaacidadaas nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam famaa jaءaka min haada almaali wa anta gayru mushrifin walaa saa'ilin wixii kuu yimaadoo maalkan ka mid a adoon hanqal taagayn oon damac kugu jirin qofnana aan wax weydiisan fakudhu qaado ha ridini lama ridiye qaado wamaa la waxaan sidaas ahayn falaa tutbichu nafsaka naftaada ha raacsiin damaacin hana weydiisan marka qaacidadaas in qofka muslimkaa ku socdo xadiiskan macnihiisuna intaas qofkii su-aal aan u bannaanayn iyo damaacin ku qaata ilaahay u barakaymayo faqriu kasii qaaday nabigaaba tusaale fiiriya wuxuu yidhi nabigu sal اlahu alay waslm huwa qofkaasu kaladii qofkiiuu la mid yahay ya'kulu cuna walaa yashbacu aan dhergey saasuu noqona waqaada waqaada oonu kasii qaada xoolaha qiimahooda moogta waa inaad ku nacfido waa inaad ku qabowdo ah, saas darteeda nabigu yidhi sala allahu alay wasalam inama alqinaa qina nafs warqaninimadu waa qalbigoo qanca laakiin haddaad wax kasta aruurido haddii fakri qalbiga kaaga jiro xoolahaas waxaan dhibahayn kama faa'iido qalbigiyaa ku hura beryaalkaad ka keeni laba sano kadibaa fakri loo dhimana qalbigaa ku holca marka xoolaha aad haydo waxaan dhibahayn kuguma yaallin kuguma yaallin marka qofkaas wuxuu la mid noqonaa qof cunayo dhergey walyadu lculyaa gacanta sarayda waa gacanta waxbaxayda a khayru khayr badan min alyadi suflaa gacanta hoosayda waa midda waxkaadayda laba gacmood midda waxbaxayda khayr badan ilahay agtiisa midda waxbaxaydaana midda sarayda ah qaara dabagediyeen xadiiska yihaahdeen qofku waa soo taagaa saasaad u qaadee kan wax qaada ayaa khayr badan asma wa jira maaha gacanta sarayda waa midda waxbaxayda ah, waa midda waxbaxayda wey midda hoosayda waa midda qaadayda waa midda wax qaadayda xadiidkan xaafidku masaa'il badana laga qaadanayo masaa'ilka laga qaadana waxaa ka mid ah qofka wax doonaaya mas'alada intaadan wax siin wixii ka qaldan looma sheego markaad wax siido kadibaa waxaa ka qaldan loo toosiya fiirihi haddee markuu nabigu wax siiyey kadib wax kii u sheegay soo maa adoon wax siin haddaad tidhaahdo baryadan iska daa ama si aad uga bilowdo oo isleey waxbuu kuugu diiday marka mas'aladii maba kaa qaadanayo laakiin haddaad toosido kadib u toosido maasha allah waa qaadana masaladaas meel fiicanay ku dhacdo marka marka hore inta wax iska siidid kadib u toosi waxaa ka qaldan sidaas wey sidaas wey rawa الbukhaariي can cabdالlaahi bni cumar radي الlahu canhu qaal cabdulahi bin cumar wuxuu yihi qaala nebiyu nebigaa yidhi sala allahu calayh wasalam maa yazaalu rajulu qofku ka suuli maa yas'alu naasa dadka inuu weydiisanaa يسأل yas'alu naasa dadka inuu wax weydiisanaa xataa ya'tiya ilaa u yimaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa fii wejihi wejigiisa xaal aysan ku sugnayn muscatu laxmin cad hilib ah musca waxa weeyaan waa muscatu laxmin ay qicatu laxmin cad hilibaa san lagu arag ilaahay maalinka qiyaamaha qofka dadka tuuga oo ku tuuga bikayri xaaja baahi sharciya la-aanteed qofka dadka wax weydiista maalinka qiyaamaha wuxuu yimaadaa iyadoo wejigu diiran yahay ilaahay baa saas u ciqaaba maxaa yeelay culimmadu waxay yidhaahdeen xishoodsiintu waa seef laftirkeedu waxa dadka lagu dhacaa maahan keliya waxa dadka lagu dhacaa maahan seefta iyo hubka kaliya xishoodsiintu waa seef sayfu lxayaa la yidhahda ah, maa ukida bisayfi اlxayaa fahuwa xaraam waa xaaraan waa dadka uga raa ah, qofkaan hadda kuma talagelin markaasaad tihi adiga awowgaana waa bixin jiray ayaydaana aqiino hadda taasay ahe shan iyo tobanna waa isku soo raacdeen odayaal waa tihiin akhyaaraad tihiin markaasaad dhinacydanta ka gasheen aad tihi hadda u malayma adoo kale waxa weeye maantaoo kale inaad diidaydo u maro war balkeen agga iisho agga fiishay uu is yidhi meel aad aada lama ark iska maa ukida bisayf اlxayaa fa xaraam seefta xishoodsiinta waxa lagu qaataa waa xaaraam ah, waxa la dhacay wey waaas mm, xooga lagula tegay waaas ah, marka dad oo int baryada ku celceliyey nabigu siiyey wuxuu yidhi waxay doonayeen inta u diido inay baqiil yidhaahdaan taasna aqbali ma ilaahayna u barakayma tasiye marka waa in layska ilaaliya xadiiskan marka wuxuu tusaa in dadka la baryaa asla waa xaaraan waa xaaraan shaxaadka baryada shaxaadka de magaca loo qurxiya waa baryo laftiisu shaxaad iyo baryo waa isku mid ee magaciiyaa la qurxiya shaxaadku waa baryo ma banaana waa xaaraan ma banaana inuu xaaraan yahay waxaa kutusaa shayga xaaraamta waxa lagu yaqaan cadaabaa ka dhashay hadda wejiga qof laga fiiqay soo cadaab maaha ah, wejiga qof hilibkii dhan laga dhameeyey soo cadaab maaha ah, waa cadaab marka inuu xaaraam yahay kutuse qofkaad waxayna yidhahan culummadu xadiiska waxaa lagu xambaaraa man ixtarafa su'aala biqayri xaaji qofka ku shaqaysta baryada ayadoon baahi ku xambaartay jirin in saas lagu xambaarana waxaa keenaya xadiisu saxiixmuslim xadiiska saxiix muslimka nin saxaabi oo la yidhaha qabiisa ayaa laba qabiil oo dhibaata ka dhex dhacday uu dayn u qaado ku heshiisiyey markaasuu nabiga u yimi sala allahu calay wasalam markaasuu rasuulka allow daynkaasaan dusha soo saartay si qabaa'ilkaas aan u kala badbaadiyo ee ii kaalmeen oo wax isii nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam joog sadaqaa noo imaan doontay intay ka imaanayda sadaqadaas isug sadaqadate markaasaa nabigu mas'aladii u sheegay bal fiiriya wuxuu yidhi ina almas'alata laa taxilu ilaa liaxadi alaatin baryada xalaal uma ahan saddex qof midkood waxaan ahayn saddex qofay xalaal u tahay saddexdiyaa nabigu sheegay sal allahu calay rajulin taxamala xamaala waa qabiisahaan uu la hadlayo o kale waa wuxuu yidhi nin dusha soo saartay dayn oo dad lagu islaaxina laba qabiil daba iska dileen xoolay iska baaba'sheen dhexdhanta ka istaagtaa tidhi waxaan meesha ka dhacay anaa dusha saartay heshiiyi xataa ninkaas hadduu qani yahay xoolihiisa inuu ku bixiyo maaha muslimiinta waajib waxaa ku ah inay waxaas bixiyaan oo xataa sekada la siiyo ninkaas xataa qani kastuu yahay taajir kastuu yahay waa in sekada la siiyo maxaa yeelay haddii laydha adigay kugu go'day yaa muslimiinta dantooda ka shaqaynaya Ah. sekada marka dadka la siinayu ka oo sideeda oo suuratu tooba alla ku sheegay ah, sekada dadka la siinayu ka mid qofkaas se uma sideedu ka oo ugu horeeya dadka daynka ku soo qaaday danta muslimiinta waa marka nabi wuxuu yidhi qof dayn dusha saartay oo dadku islaaxinaa koow fa lahu lmas'alatu xataa yusiibahaa uma yumsiku waxa weeye baryadu waa u inuu masaajidda ka istaago baqarada tago shirarka tago u yidhaahdo war lacagtaasaan dayntay xoolahaasaan dayntay hala bixiyo xalaalay u tahay intuu ka helayo qadarkii u dayntay haddee baabku markuu u furmoo lagu oqonsado inuu kusii shaqaystan lama ogola markuu helo intii lagu lahaa waa inuu ka joogo ah, intii uu qaaday markuu helo kadib inuu sii wato ah, maadaama lagu oqonsaday waa xaaraan markaas kadib ta labaad nabigu wuxuu ihi sal allahu calay wasalam warajulin asaabatu jaa'ixatu ijtaaxat maalahu faxallat lahu lmas'alatu xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ow sidaadan min cayshin qof hantiilo ahaa hantidiisii musiiba ku dhacday ciribgoyda markabaa la degay suuqiyaa ku gubtay waa la dhacay hantidiisi waa baabad haba uma ahan ku shaqaysto dadka nolosha hoose bartayna maahan ku noolaa karo waa u bannaan tahay inuu weydiisto dadka oo yidhaa war waa gacan marnaaday waxa lay siiyo ilaa nolol toosan uu keenay nolol toosan markuu helay xaaraanka isaga kan saddexaad nebigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam warajulin asaabathu faaqatun xataa yaquula alaaثaة min dawi اlxija min qowmihi qad asaabat fulana alfaaqatu faxalat lahu اlmas'alaةu xataa yusiiba qiwaama min cayshin ow sidaadan min cayshin nabig wuxuu yidhi sal allahu alay slm qofka saddexaad waa qof busaarad ku dhacday ama fakriya ku dhacay ilaa saddex qof oo caqlile lama rabo waxaan wax garan oo qaraabadiisa dadka kale xogta ma oga saddex qof oo qaraabadiisa oo ahlu caqli ah ilaa ihahd alla hebel fakri baa ku dhacay hebel waa faqiir ah, hebel waa faqiir qofka noocaasa baryadu waa xalaal ilaa uu nolol helo markuu nolol helo waa ka joogsanaa kuma sii shaqaysan karo nolol toosan nabigu wuxuu yidhi salى اlahu عalيه wasalam famaa siwaahu min almas'alati yaa qabiisatu suxtun yaakuluhaa saaxibuhaa suxta saddexdaas wixii ka soo hara oo baryo ah waa xaaraan qofku uu cunaya iyadoo xaaraan marka fiiriya haddii xoola meel kuu jiraan ama meel kuu yaalliin oo aad xoolo haysato ku shaqayso uu sanadkiiba baryada xooga ka soxa biliqo iyo isbaaro wey soo ma jeed Ah, qaaraan isku haysan tuugsada inay isbaara leeyihiin de ah. waa xaaraan isbaaraday lamid ma banaana waa xaaraan qaca inuu qofku iskaga shacayso isagoo nolol heli kara oo dadaada layidhi yaa layidhi gabdha tuugsanaya ama niman tuugsanayaa layidhi ya war kaala shaqalayn hayaa meeqa intaas laba jibaarkeedan soo xasiliyaa ka baryada ku soo xasiliya ee eh, taas waa biliqo taas waa xaaraan ah, taas meeda xalaala shaqadu waa xalaale adoo dhididkaaga helaya oo dadaada waxay yidhahdeen annagaa shaqaalarabna waa weynay ah, shaqaalada annagoo rabna aan weynay oo dadkii waxay leeyihin waraada baryada ka fiicnaatay marka dadka sidaasa oo heli kara shaqo oo tuugsanaya xaaraan wey waxay cunayaan in loo nasteexeeyo la tuso wa oo la yidhaha war ka jooga waa naare yaa naaro in cunin rawa bukhaariy can cabdilaahi bni cabaas bukhaari wuxuu ka wariyey cabdillaahi ibni cabbaas radia allaahu canhumaa anna mraatan haweeney haweentoo min khafcama reer khafcam ah qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inna fariidataallah ilaahay waajibkiisii calaa cibaadii addoommadiisa uu ku waajibiyey filxaji xajka dhexdiisana uu kula waajibiyey adrakad waxay haleeshay abi aabbahayd shaykha duqxaaliya duqaasoo kabiiran wey waajibka ilaahay addoommadiisa saaray oo xajka aabbe ayay ku waajibto qof kasta oo muslim ah xajku hal maruu ku waajiba wuxuu ku waajibayaa markuu qaan gaaro xorna uu yahay xoola uu ku xajiyana weeli karo oo ah xoola uu ku tago kuna soo laabto intaas uu maqan yahayna dadkii biilka ku lahaa wux uga tago uu helo markuu intaas helo qof kastoo muslima waa rugni min arkaan islaam waajiba ku yaanu xaja hal marayna waajib ku tahay mar labaad inuu ku laabto waa sunna waajib kuma ah hadduusan asagu nadar iyo gelido isku laazimin mar dana ku waajibma marka waxay tidhi waajibkiiyaa haleelay aabbe waana duq kabiir ah laa yafbutu duqaasoon ku sugnaa kalin cala raaxilati daabadda iskuma celi karo daabadda halkaas marka fiiri qofka hadduusan daabaddii isku celi karin safarkii ma awoodo ma awoodo baabuurkiiba ma raaci karo diyaaraddii ma kori karo daabadii iskumaba celi karo ma awoodo qofkaas safar ma awoodo dadkaas xajku ku waajibaana waa labo qof xoolihiina waa haya xoogu ku bixi lahaana waa haya kaas waxaa waajiba inuu isagu baxo haddaan wax kaloo hor taagan la arag qofna xoolihii waa hayaa laakiin xoogu meesha ku aada ma hayo kaas waajib waxaa in laga xajiyo oo uu qof diro waajib saasaa ku ah qof naftiisa ka xajiya inuu diraa waajibka waxyaalaha aad ku garan karto inuusan qofkan awoonin inuusan daabadda isku celi karin gaarigan kor haddii laa ma kori karo diyaaradda kor ma kori karo qofkaas xaj ma awood hadda waxaa arkayda fiiri baabuurka waa la saara diyaaraddana waa la saara waana laga dejina dawaafkana waa la dawaafsiina ma awoodo sacyi waa la qaadaa ma awoodo carafo waa la geynaa ma tegi karo waa dhagax ma tuura karo maxaa lala soo doon waxaa lala soo doon xaydka qofka ah, hal camal isagu ma samaysan karo qofkaasu ma awoodo marka waxay ahayd inta laga soo tago qof inuu dirsado oo yira iga xaj oo uu wakiisho oo uu xoorihiisa kula baxo haddii eelkiisa caruurtiis ka baxayd ay ka bixi qofka diraan saas wey fiiri nabigaa sida loogu cadday waxay tiri gabadhu daabadda iskuma celi karo afaaxuju canhu maka xajiyaa ay tihi qaala nabig wuxu uhi nacamka xaji wadaalika xukunkaasu fii xajati lwadaacu ahaa macnaha laba nasaqin wey waa aakhiru xayaati nebiy sala allahu alay slam lilwiri waa xajatulwadaac taas maxay ku tusaydaa qofka xajku ku waajiba waa labo qof xoolihiina waa haysta xooggiina waa haysta waddaduna waa furan oo waa tegi karaa qofkaas asagaa tega xoolihii waa haya xooggii waa hayaa ammaanu ku tagana waa jira oo waddadu waa furanta oo cabsama kaas waa inuu isagu tagaa qofna xoolihii waa hayaa laakiin ma tegi karo xoog ma leh waa inuu qof dirsadaa qofkaasna rag iyo dumar waa isku mid ninka gabar waa ka xaji karta xadiiskeedu waa kana ah, haweenayna nin waa ka xaji kara marka qofkaas laakiin shardi waxaa ah inuu yahay qofka qofka ka xajine qof awal xajiyey qof awal xajiyey ah, qof awal xajiyey w inuu nabiga sal اlahu alay slam inuu arkay xajina labayk allaahuma can shubruma leh nabigu shubrumuhu waa kuma kaasuu waa walaalkay kaasuu adugu ma xajin may kaas ad adugu hore xaji horta bal inta shubruma u kaadin adugoo naftaada ilaahay ka ajiib kadib shubruma usoo marka qofku waa inuu naftiisa xajiyey waxaana shardi ah qofka aad wax u dirsaydo ina khayra man istajarta alqawiyu اlamiin qofkaa leeda qof iiga xaji maaha qof walba warna ma haydi qof iiga xaji markaad leedahay laba shardi waa in laga helaa koo horta cilmi waa inuu leeyahy xaj oo uu xaj yaqaan ammaanada waa inuu leeyahy iyo alla ka cabsi laakiin qof iska baahan waxa weeyaan kan waa ka qaada waa ka xajina kana waa ka qaada waa ka xajina kana waa ka qaada saddex qofuu sanadan qaada hal qof waana laga xajin kara hadhawaadka culamada soo weydiina shiikh Eh, waa iska gaajoona waa iga caddeen saddex qofaan ka qaaday mid walba waa ka xajinahaan idhi midaan ka xajiye labadii kale liwili waxaan sameeya adaha dhibaatada qoorta gashaday bal sanadka dambe haddii alla ku gaarsiiya kan ka sii dambe baahidiiy waa jirtaa sanad dambe soo maa khaainna waa yaho in alla uga daraa dhici karta soo ma jeedi marka qofka marka aad leeda qof iiga xaji labadaas shardi waa ina iska fiiridaan ina khayra man istajarta alqawiyu lamiin qof cilmi leh oo xajka yaqaano quwa cilmiya leh ammaano iyo alla kacabsina leh labadaas qofaan lahayn hadiri rawa الbukhaariyu can cumara radia allaahu canh cumar ibnu khadaab bukhaari wuxuu ka wariyey yaquulu inuu leeyahay samictu nebiya nabigaan maqlay salى اllahu calayh wasalam biwaadi اlcaqiiq waadi اlcaqiiq xaal uu nabigu ku sugan yahay waadi اlcaqiiq waa meesha la yidhahda alxudayfa reer madiine markay magaalada madiina laga soo baxo meesha laga xirto way xajka ama cumrada dalxudayfa wey nabiga sala allahu calayh wasalam asagoo waadilcaqii ku sugan yaquulu xaaluu leeyahay ataani laylata aatin waxaa ii yimid xalay mid ii yimid min rabbi xagga rabbigay iiga yimid fa qaala wuxuu yidhi salli tuko fii haada alwaadi waadigan waadigan almubaarak in la barakeeyey waadigan waa waadi barakaysana ku tuko laba raqo ragcatay lixraam ayay culammada gobol ku magacaabaan xadiiskaas wuxuu daliil u yahay qof kasta oo xajina ama cumraysana oo dalxulayfo ka soo xihana inuu laba ragca meeshaas ku tukado qof kasta oo xajina ama cumraysana haduu ka soo xihana meesha reer madiine ka soo xirtaan xulayfadu magaalada madiina awal waa ka baxsaneed lix kilomitr camal hadda magaaladiia soo gaartay magaalada afkeedii ku taala marka madiine laga soo tagaa laga xirtaa qof kastoo halkaas ka soo xidhana labadaas ragca laga raba meelaha kale laba rag oo gaarahoo ku soo aroortoo daliilla lama hayo meelaha kaleoo dhan marka laga xidhana ama yalanlam ha ama meel kale ha ahaa haday wakti salaadeed kugu soo aadaana tuko haddii kale laba salaadood oo ixraamka u qaasa daliil cad ma leh meeshaan laakiin makaankaana salaada iska leh oo waadi caqiiq ah isagaas salaada ku soo aroorta waqul waxaadna tidhaahdaa cumratan labayk allaahuma cumra qul waxaad tidhahdaa cumratun cumro cumradaasoo fii xajatin maca xajatin xaj la jibis ahaatay qaarin uu ahaa nabigu sal اlahu alay waslam xaj iyo cumru isku xirto ah, hal maroo isku xirto saddex kaaba wax loo xirtaa marka la xihana in qofku cumro kaliya xirto cumrada markuu dhammeeyo kadib xajka xirto mutamatica la idhahda iyo inuu hal mar wada xirto oo u yidhahdo cumratun fii xajatin macnaha cumratun maca xajatin qaarina la yidhah labadoodu isla xirto iyo inuu xaj keliya xirto oo yidhah labayk allahuma xaja markuu xajka dhammeeyo kadib inta ka baxo xaramka uu cumro soo xirto kaasna ifraadaa la yidhaah saddexda nuuc culummadu ijmaacay ku soo rareen in loo loo xaji karo loona cumraysto saddexda nuucba laakiin yaa fadli badan ay isku khilaafeen shaaficiyadu waxay qabaan ifraadka laakiin adilada marka la fiiriyo waa caddahay waxaa xoog badan qowl kale waxaa ugu fadli badan tamatuc qofkii aan hadyi iyo xoolo wadin qofkii hadyi iyo xoolo wadana qiraanka u fadli badan waa tii nabiga ilaa nabigu hadyu waday marka saasay u kala duwan yihiin wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed